axaadiista ku soo aroortay ma wada ahan axaadiista ku soo aroortay waa nagii sheegna un loo daliishaday in waxa weye laba ka midu sugan tahay waa nagii sheegnay laakiin kuwa sariixa ku ah ee aan ta'wiilka aqbalayn kuwaas waa waa mawduucaad uu ku leeyahay marka casharkaasna casharka horaan ku sharaxnay masaladaasna iyo wa xadiidu caliyin cali xadiidkiisa xadiidka adawiili dheer xadiidkaasoo fii tasaduqihi cari sadaqaysigiisa ku sugnaaday bikhaatamihi faraatigiisii wuu ku sadaqaystay fii salaadii salaada dhexdeeda fa innahu xadiidkaasu mawduucun waa been abuur biitifaaqi ahlicilmi sida ahlicilmigu isla ogol yihiin oo isku waafaqsan yihiin waxaa jira xadiid oo ay ku wariyeen qaarkood waxay dhahdeen qowlka ilahay marka la fasiraa inamaa waliyukum allahu warasuuluhu wladiina aamanuu ladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun wahum raakicuuna jumladaasay waxay ka xaalaynayaan waxa weeyaan faacilka wayu'tuuna zakaa wayu'tuuna faacilkeeday ka xaalaynayaan markaasa macnaha waxay ka dhigayaan wayu'tuuna zakaata sakaday bixinayaan walxaal hum ayagu raakicuuna ay rukuucsan yihiin iyagoo rukuucsan ay sekada iska dhiibaan markaasay waxay yidhahdeen aayaddaas waxay ku soo degtay cali ibnu abi aalib oo asagoo rukuucsan oo salaad ku jira aa maskiin tuusanaya yidhi marka waryaa waay siiya war wax ii dhiiba war wax ii dhiiba intii kale wax la hadla waa la waaye yidhahda cali ibnu abi aalibaa faraatigiisi ila hanti kale lama hayo salaadaan ku jiraaye uu inta dhexshu u dhiiba yidhahdeen markaasaa nabiga sala allahu alay slam aa bal warankaas kuwaana tukanayaan tuugay yaa wax kuu dhiibay ninkaas unbaa wax ii dhiibay markaasa aayadda soo degtay idhaah aayaddaas alxaafid ibnu kaiir raximahullah wuxuu yidhi a'imada muslimiinta oo dhan hal qof oo yidhi ma jirto sekada ah in la bixiyo waxaa fadli badan marka la rukuucsan yahay haddii aayadda macnaheedu saas ahaa laheedna maadaama ilaahay ammaanay oo aayada ay sheegaydo qofka isagoo rukuucsan sadaqa dhiibay waxa weeyaan saka dhibay inuu ammaanan yahay qowlkaas culummadu waa dhihi lahaayeen hal qof oo culummada ka mida oo yidhi sadaqada in la bixiyo iyo sakada xaaladda la rukuucsan yahaa fadli badanna ma jiro saas darteeda axaadiista lagu wariyeyna dhammaan waa daciif mid mid unta u soo arooriyey xaafidku uu qaarna mid mid u naqdiyey markuu dhammeeyeyna dhammaan wada naqdiyo hal mid kama sugniy xaafid ibnu kaiir tafsiirka ka hal qof oo culammada ka oo yidhi sidaasaa fadli badanna ma jirto aayaddana waxa weeyaan axraabkeeda waa arki doonaa waxa weeye wej dhowr wejaa lagu awili karaa wejka ugu fududna waxaa kamid ah oo la yidhaahdo waxa weeyaan aladiina yuqiimuuna asalaa wa yuutuuna zakaa salaaday oogaan sakaday bixiyaan walxaal hum ayagu raakicuna ay khushuucsan ila isku dullaynayaan lagaba hadli maa ma laga raakicuna bimacnaa khaashicuna mudalliluuna khaashicuun ayagoo khushuucsan wey raakicuuna bimacnaa khaashicuun wey mid kaleetana waxa weyan icraab kalena way leedahay waxa weyan ayadana waa arki doona insha allah marka xadiidkaas waa been abuur biitifaaq ahlicilmi wadalikaas u milu maa oo xadiid oo kale weeye ruwiya lagu wariyey fii qowlihi fii tafsiiri qowlihi ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa walikulli qowmin qolo kastaba haadi midhamuniyaa u sugnaaday أنه عaلي inuu عalي yahay qowlka lagu wariyey waa mوضوع qaala yidhahdeen وlكuلi qوم haadin qolo kasta mid hanuuniya usugnaada waa cali yidhahdeen waa qolo kasta hanuunina waa tafsiir raafidiya waxa xataa mid ahlu sunnaha oo iska jaahilu xataa wuxuu ku fasira maaha laakiin nimanka raafidado shiicada tafsiirkooda oo kale wey waxaas walikulli qowmin qolo kastaba waxa u sugnaaday haadin mid hanuuniya huwa caliyun way yidhahdeen waa cali bn abi aalib qowlkaas weeye iyo wataciyaha inay weelaydo xifdido udunun dheg dhegtaasoo waaciyatun wa xifdida udununka nabiga yinay yihahdeen udununka waa dhegtaada yaa caliyu caliyu anagu yidhiile rabeen abuur ee ayu dheg dhegta cali iyo dheg kastoo dhegihii cali lamidahoo dhan ayadu kaan leh cali kaliya kiisa cali waa soo gele laakiin keligiis ma mana dhihin nabigu warkaane raafidaa tiri wa ama nawcu haani halkaas tafsiirka baabkaan markaan bilaabayna fasalka waxaan soo bilownaa tafsiirku laba inuu u qaybsamo waxa weeyaan altafsiir biالnaqli amase tafsiir biاlahar iyo tafsiir bira'yi ikhtilaafka tafsiirka ka dhacna labadaas unbuu ka yimaadaa in wax lagu fasiro wax la soo naqliyey iyo in imaamka wax fasiraya uu ku ijtihaado oo uu ijtihaad ku fasiro aayadda isagoo qanaainta fiirinaya waxa weya saabiqa fiirinaya laaxiqa fiirinaya tarkiibkana fiirinaya labadaasaa tafsiirku ahaa tin waa ka soo baxnay marka waxa weeyaan oo oo ahaa tafsiir biاlahar ama tafsiir binaqli iyadoo tafsiirka cid kale laga soo naqliyey iyo qaybihiisi waan soo ogaanay halkan wuxuu ka gelayaa qaybtii labaad oo ah tafsiir bira'yi tafsiirka lagu fasiro aayadda ayadoon laga soo naqlin cid ka horreyday ee lagu fasiro ijtihaadka laba dhinaca qaladku uga yimaadaa doona doonaa labadaasuna sheegi doona laba dhinac uu qaladku uga yimaadaa labadiina uu sheegi doona wuxuu ihi wa ama nawcu nawca nawca ahaani oo labeeya nawcaasoo min mustanadayil ikhtilaafi iskhilaafku labada meeluu ku tirsan yahay ka mid a marka nusqooyinku meesha xoogaa isku khilaafsan yihiinoo min mustanadayil ikhtilaafi ayaa nusqooyinka gabadhigayaa qaarna waxay dhigayaan min sababayilikhtilaafi iskhilaafka labada sababoodoo keenta mid ka tii horeta waa ka soo baxay sababkii hore wuxuu ahaa naqliga la soo naqliyey mid mawduucaha la soo naqlin mid israa'iiliyaha la soo naqlin marka waa iskhilaafayaan taas tii horey ahayd tanuna waxa weeyaan aayaddan imaamkaanaa ku ijtihaadoo fasiray imaamkaanaa ku ijtihaadoo fasiray mid kalea ku ijtihaaday oo fasiray markaasay labadoodu iskhilaafeen maxay tahay sababka keenaa taasuu raba uga hadlo marka waana isku meelay imaanayaan wa ama nawcu nawca aani oo labaya noocaasoo min mustanadayi ikhtilaafi ikhtilaafku labada meeloodu ku tiirsan yahay ka mid ah wa huwa nawcaasu maa kii weeye yuclamu lagu ogaanayo bilistidlaali daliisha oo aayaddan imaamku daliishado ku ijtihaado laa binaqli naqli maya cid kale laga soo naqli ma fa haadaa tafsiirkaas oo istidlaalka imaamku uu ku ijtihaaday ku fasiray akaru maladii midkii kan ugu badan fiihi dhexdiisa alkhadau gefku uu ku sugan yahay min jihatayni laba dhinac ay ka yimaadaan tafsiirka oo waxa weeyaan imaamkaanu macno ku fasiro imaam kalena macno ku fasiro isagoon cid ka horreyda ka soo naqlin labadooduna ay iskhilaafaan iskhilaafkaasu laba dhinac u ka yimaada iskhilaafkaasu laba dhinac u ka yimaada labadaas dhinac uu raba inuu sharaxo markaasuu wuxuu wa ama nawcu nawca aani oo labeeya nawcaasoo min mustanadayi iskhilaafka labada meelood ku tiirsan yahay ka mid a ama labada sababooda keenta wa huwa noocaas maa tafsiirkii weeye yuclamu lagu ogaado bilistidlaali daliishiga laa binaqli naqli aan lagu ogaanin on cid kale laga soo rarin fa haadaa nuucaas akaru maladii kii badankiisa fiihi dhexdiisa alkhadau gafku uu ku sugan yahay min jihatayni laba dhinacu ka yimaadaa labadaas dhinacoo xadaataa soo diriyey bacda tafsiiri saxaabati saxaabada tafsiirkoodii ka gadaal wataabiciina taabiciinta tafsiirkoodii ka gadaal wa taabiciihim iyo kuwii taabiciyaalka raacay biixsaanin wanaaggana ku raacay tafsiirkoodii ka gadaal wuxuu leeyahay tafaas laba dhinaca qaladka uga yimaadaa tafsiir bira'yi amase tafsiirka oo ijtihaadiga labadaas qalad wuxuu dhacay waqtigii saxaabada iyo taabiciyaalka iyo taabic taabici kadib intaas waqti ma jirin macnaha waqtigii quruunul ee nabigu sal اlahu alayh wasalam uu yidhi khayru naasi qarnii waxa weeyaan dadkoo dhan waxa ugu khayr badan qarnigayga saxaabadii uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qolada ku xigtoo taabiciyaalkiiya uma aladiina yaluunahum waxaa ku xigta qolada ku xigtoo atbaacu taabiciin ah saddexdaas qarni oo laysku yidhaahdo quruunu mufadala ama salafu saalix waxa weeyaan saddexdaas qarni ma jirin musiibadan laakiin kadibay timid labadan qara sababoo sababtoo ah saddexdaas qarni culummadii ahlu sunnaha ee culummo loo yiqiin waxa weeyaan hal caqiiday lahaayeen oo waaxidaah oy ku midaysnaayeen marka khalad tafsiirka marka la fasiraa in kanuna macno u jiidooo madhab u gargaaro kanuna macno u jiidooo madhab u gargaara ma dhici jirin ma dhici jirin wakhtigaas caqiidadaa midaxeed ahlu sunnaha caqiidada ah, ahlusunnau weligeed waa mid laakiin macnaha cidda haddee waxa weeyaan raayadoodu sarraydo ee waxa weeyaan matesho islaamka culummadan loo yaqaana ahlu sunnaha ahaa saas darteeda waxa weeyaan saxaabadii taabiciyaalkii iyo atbaacu taabiciin labada dhibaatoo la sheegi doona ma dhicin oo tafsiirka khilaafkiisa keentay macnaha culummadii saxaabada iyo taabiciyaalka atbaacu taabiciin kama dhicin firaq ahlu dalaala waa ka dhacda oo xataa wakhtigaas jiray marka laba dhinaca qaladku ka yimaadaa labadaas dhinac isaga sheegi doona labada dhinac wuxuu dhihi doonaa mid waxa weeye mufasirka wax fasiraya aan marka horena musbaqan wuxuu sii qabaa macni caqiiduu qabaa oo dalaal ah aayadaanu marka macnahaas u jiida laazim marka waa inu khilaafo ahlulxaqi ilaa macnahaas ahluxaqu ma qabaan ku fasiri maayaan waa mid midkaasu noqonaa qolo labaadna wuxuu dhihi doonaa qur-aanka waxay ku fasirtay ma raadiyaan saabiqa ka horeeya ma fiiriyaan laaxiqa ka dambeeya ma fiiriyaan tartiibka qur ma fiiriyaan ee carabigay xoogaa bartaan markaasay wax kastoo luqa carabiya kelmadan qur-aanka ku aqbali karto ay iskaga fasiraan taasna ma dhici jirin waqtigii saxaabada iyo taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin labadaas qalad weeye labada uu dhihi uu sheegi doonaa labadaas wey labada uu sheegi doonaa markaasuu wuxuu yidhi laba jihay ka ahaadeen labadaas jihoo xadaataa soo diriyey bacda tafsiiri saxaaba saxaabada tafsiirkoodii ka gadaal wataabiciina wa bacda tafsiiri taabiciina taabiciinta tafsiirkoodii ka gabaal wa taabiciihim wa bacda tafsiiri taabiciihim atbaacu taabiciihim tafsiirkoodii ka gadaal biixsaanin wanaagga dadkii ku raacay taabiciyaalka maxaa yeelay fa ina tafaasiira tafsiiriyaalka allatii tafaasiirta yudkaru lagu sheego fiihaa tafaasiirta dhexdeeda kalaamu haaulaa'i kuwaan hadalkooda kuwaan hadalkooda haaulaaida waa asxaabadii taabiciyaalkii iyo atbaacu taabiciin saddexdaas wey waa quruunu lmufadala saddexdaas kalaamkooda kutubta lagu sheego laa yakaadu ma ku signaanayo oo ma ku siganayo iska da in laga heleen laa yakaadu ma ku signaanayo yuujadu in laga helo fiihaa kutubta dhexdeeda shay-un shay shaygaasoo min haatayni labadan ka mid ah aljihatayni oo labada jiha waxa weeyaan tafaasiirta qur-aanka ku fasirta naqliga ee saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin ka soo naqlida wax kalena aan sheegin labada qalad oo la sheegi doono midna lagama helo labadaas qalad lagama helo tafaasiirta aan qur-aanka kale ku fasirin tafaasiir oon wax kale ku fasiri ah, hmm? ah, sirfan miyaan ka booday sirfan faina tafaasiira tafsiiryaalka allatii tafaasiirta yudkaru lagu sheego fiiha dhexdeeda kalaamu haaulaai kuwaan hadalkooda haaulaai waxaa lagu ishaara saxaabadii iyo taabiciyaalkii iyo atbaacu taabiciin sirfan xaala uu yahay mid barix la oon wax kale lagu darin wax kale ayadoo lagu darin saddexdaas aqwaashooda tafaasiirta lagu soo raro laa yakaadu ma sigayo yuujadu in laga helo fiiha dhexdeeda shay-un shay shaygoo min haatayni labadan ka mida ah aljihatayn labada dhinac labadan qalad ee soo socoto la sheegi doono in laga helo iska daayo xataa laguma sigto in laga helo laguma dhowaado xataa marka sinaba loogama helo marka tafaasiirta wuxuu ku sheegaa labadaas tafaasiirta waxa weeyaan labadaas labadaas ka badbaaday ee ayaga dhamaba sidoodaba qur ku fasira naqliga bis naqli keliya soo hara tafaasiirtaas wax kaaga sheega tafaasiirtaas wuxuu ku yidhi wadaalika tafaasiirtaas waxaa ka mid a ah milu tafsiiri cabdirasaaq cabdirasaaq ibnu hamaam ibnu naafic alximyari ayaa ka mid ah cabdirasaaq ibnu hamaam ibnu naafic alximyari asancaani imaam oo a'immada cilmi badanayaalka ka mid oo ah, kufaadii muslimiinta ka ah ayuu ahaa wuxuu dhintay wuxuu dhashay boqol labaatan iyo lix hijriyadu markay ahayd boqol labaatan iyo lix wuxuuna dhintay waxa way laba boqol toban iyo kow marka alimaam cabdirasaaq ibnulhamaam ibnu naafic alsancaani alximyari waa yemani waxa weeyaan imaamkaas tafsiirkiisa oo kale tafaasiirta uu sheegi doono saddexay u qaybsan yihiin qayb ka mid ah hal xaraf lagama hayo waa lume hal xarafta lagama hayo tafaasiir la hayaba maaha waa lalahayba hadeer ilaa iyo hadeer waaba lalayahayba qayb ka mida qaybna wax yaraa laga hayaa qaybna waa wada taalla saddexdaas u qaybsan yihin tafaasiirta uu noo sheegi doono saddexdaas ayay u qaybsan yihiin tafaasiirta uu noo sheegi doono marka tafsiirkan cabdirasaaq kuwa la hayo tafaasiirta hadda la hayo ayuu ka mid yahi oo jirta oo la helo tafsiirkaasaa ka mid a iyo waa wakiic wakiic ibnu jaraax ibnu maliix alrakaash alkuufi waxa weeye wakiic ibnu jaraax oo imaamu shaafici shiiqiisii ah imaamu shaafici shiiqiisii ah imaam axmed shiiqiisii ah imaamkaas oo imaam axmed eh. eh. eh. uu yidhi weligay ma arag qof kula mida cilmi iyo xifdi iyo sugid iyo khushuuc iyo waracnimo waxa weeye wakiic ibnu jaraax tafsiirkiisa oo kale tafsiiruu leeyahay aqwaashii saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin kuwaas ayuu soo raraa laakiin hal xaraf lagama hayo tafsiirkaas waa lala ah. lamaba hayaba tafsiirkaas waa kutubta la waayeye kamidii ilaa muslimiinta marar badana waxaa dhacday inta cadow qabsaday inuu kutubtii bilaqaysto gaalab sida waqtigii tataarka oo kale ah, qaaray webiga ku gureen iyo waxay qaateen ah, qaaray webiga ku gureen marka tafaasiirta aan waxba laga haynu kamid yahay tafsiirkaas waxa weeyaan wakiic ibnu jaraax kaasaa ka mid a marka wakiic ibnu jaraax wuxuu dhintay boqol sagaashan iyo lixdii hijriyadu markay ahayd boqol sagaashan iyo lix ayuu dhintay kaas ayaa ka mid ah iyo wa cabdi ibnu xumayd waxaa ka mid ah tafaasiirta oo soo naqlida aqwaasha saxaabada taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin oon wax kalebaad soo naqlin oon qaladka laga helin soo socda labada qaladoo soo socota aan laga heli karin tafsiirkii uu alifay cabdi ibnu xumayd ibnu nadri uu alifay oo a'immadii salafu saalix ka mid waxa weeyaan imaamu muslim iyo imaam tirmidi iyo waxa weeyaan shiiq u ah labadaba ee xaafid ibnu xajar uu taqriibka ku yidhi hiqatun xaafidu laba boqol afartan iyo sagaal hijriyadu markay aheedna dhintay kaas ah ka oo tafsiirkiisa aqwaashii saxaabada iyo taaciyaalka iyo kuwaas ayuu waxa weeyaan isagu uu ku soo raraa tafsiirkiisi waxyaala yaryaraa laga haya in badanna waa lala-ay ajza yar yaroo kutubo kale laga dhexelhelo aa laga haya cabdi ibn xumayd ee tafsiirkiisa oo kaamila lama hayo lamana wada weyn iyo cabdiraxmaan ibnu ibraahim oo la yidhaha duxayn duxayn caan ku ah cabdiraxmaan ibnu ibrahim duxayn oo kaleeto isagana tafsiirkiisa waxa weeyaan aqwaashii saxaabada iyo taabiciyaalka kuwaas ayuu ku soo naqliyaa kuwaas ayuu ku soo naqliyaa isaguna kuwaas ayuu ku soo naqliyaa tafsiirkiisa hay cabdiraxmaan ibnu ibraahim duxayn asna tafsiirkiisa waxa weyn aqwaashii saxaabada iyo taabciyaalka iyo kuwaas ayuu ku soo naqliyay asaga laftirkiisa maana arag culummada wax sheegay oo yidhi waa aragnay oo waxa weyn kitaabkii oo oo yaalla asaga laftirkiisa maanan arag kollayba sharaxana waxba kama sheegayo mhm kaas ayaa ka mid ah iyo waxaa ka mid ahoo kale tafaasiirta aqwaasha saxaabada iyo taabiciyaalka soo naqlida waxa weeyaan wa milu tafsiiri alimaam axmed ibnu xambal tafsiirka imaam axmed ibnu xambal aa ka mid ah oo aqwaashii saxaabada kaliya kusoo naqli jirtay xaraf lagama hayo isagana kaasna lama hayo ilaa iyo hadda meeluu jaaniga cirib dhigay lama hayo iyo wa isxaaq ibnu rahaweyhi tafsiirkiisa oo asna aan waxba laga hayn isxaaq ibnu rahaweyhi asna lama hayo iyo wa baqiyata ibnu maqlad tafsiirkiisii tafsiirkiisiina asna waxba lagama hayo ilaa iyo haddee waxba lagama hayo iyo wa abibakr ibnu lmundir abibakr ibnu lmundir tafsiirkiisii abibakr ibnu lmundir isaga tafsiirkiisii waxbaa laga hayaa tafsiirkii abibakr ibnu lmundir waxa weeyaan badankiisi waa la ilaa suuratu namliyaa la hayaa ilaa suuratu namli ayaa laga hayaa marka badankiisii waa la hayaa weeye abubakr ibnu mundir tafsiirkiisii iyo wa sufyaan ibnu cuyayna tafsiirkii sufyaan ibnu cuyayna asna wax yaryar aa laga hayhayaa ajzaa yaryar ayaa laga hayaa tafsiirkii sufyaan ibnu cuyayna iyo wa sunayd tafsiirkii sunayd waxa weeyaan asna sunayd waxaa la dhaha ibnu daawuud aa la dhaha magaciisana xusayn aa ismuhu waxa weeyaan xusayn weeye asna tafsiiru leeyahay oo aqwaasha saxaabada iyo taabiciyaalka oo asna ku soo naqliyo asagana waxyaalo yaryar oo ajzaah ayaa laga hayaa asna tafsiirkiisa iyo wabnu jariir abari ibnu jariir abari waaba tafsiir kaamil isagoo ha lahaya isaga isagoo kaamil ah waana acdamu tafsiir oo lahayaba ah, tafsiirka ugu weyn ee lahayo ee waxa weeyaan salafkiina leeyihiin weeye tafsiirka ibnu jariir abari iyo wabnu abi xaatim tafsiirka waxa weye ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim isna tafsiirkiisii waxbaa laga hayaa mm-hmm. ibnu abi xaatim tafsiirkiisii waxbaa laga hayaa isagana qaybo ayaa laga hayaa iyo wa abi saciid eh, wa abi saciid alshaj eh, waxa wey waxaan isku qalday tafsiirka ibnu abi xaatim iyo kii abi bakr ibn mundir tafsiirka ilaa suurati namli laga haya oo midka waxa weeyaan ibnu abi xaatim tafsiirka laga hayaa laakiin midka kaleeto asna xooga ayaa laga haya lakin xoogaa ayaa laga haya labadoodaba xoogaa ayaa laga haya laakiin suuratu namli midka ku jooga waa ibnu abi xaatimkiisa iyo wa abi saciid alshaj tafsiirkiisii abi saciid alshaj tafsiirkiisii asna qaybaa laga hayaa qaybo ayaa laga hayaa iyo abi cabdillaahi ibnu maaja oo sunanka iskala tafsiirkiisii waxba lagama hayo iyo wabni mardaweyhi tafsiirkiisii ibnu mardaweyhina wax yaraa laga haya marka tafaasiirta saddexdaas uu iskugu qaybsan qayb waxa weeyaan aan waxba laga hayn qayb la wada hayo iyo qayb qaybna wax ajza yaryar laga hayo intaasuu qabsanya laakiin kulligood tafaasiirtaas waa tafaasiirtii ictimaadi jirtay naqliga oo wax ku fasiri jirtay waxa weeyaan aqwaashii saxaabada taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin waa kana marka labada khada oo tafaasiirta ra'yiga wax ku fasirta labada khada oo laga helo labadii kuu sheegaa ixdaahumaa labada jiha midkood qowmun waa qoom qoomkaasoo ictiqaduu caqiideeyey macaaniya macaani uma araaduu doonay xamla alqur'aani qur'aanka inay ku fasiraan qur'aan iyo qur'aan labadaasaa labadaba sax in loo akriyo quraada sabcadahun ay wada akriyeen qur'aan qur'aan iyo qur'aan in raada la sukuuniyo oo la yidhaha qur'aan iyo in la yidhahda qur'aan labadaba waa sawaab marka labada waxa weeyaan midda kooaad waxa weya jihada koobaad qoom caqiideeyey muctaqad khilaafsan caqiidadii saxaabada iyo taabiciyaalka iyo salafa saarix oo caqiido dalaala caqiideeyey marka musbaqan horayba intaysan qur-aankii filin caqiidadaanay qaateen qur-aankii marka waxay samaynayaan waxa weeyaan qur way leexinayeen macaanidan ay horay qalbigooda ugu jirtay ayay ku fasirayaan taas waa mid waana sharta ugu badan ee qofka hanuunka ka hor istaagta qofku marka horeba musbaqan inuu caqiido iska wato markuu soo aadaayo qur iyo xadiidka caqiidaaba meel u yaalla waxbuu aaminsan yahay manhajaa meel u yaalla kaasuu rabaa qur-aankii sunnadu inay raacaan ah, qofkaasu ma dhici karto qur-aanka hanuun inuu ka helo mar hadduuba go-aansaday caqiidadan waa u jasmisan yihiin qur-aankana wuxuu rabaa inuu caqiidadaas raaco ah baraal bis taas waa midii ay ahlu sunnuhu ka digi jireen oo ah waxa weeyaan ilaa ahlu sunnuhu waa nagii nir waxay dhihi jireen waxa weeyaan istadul uma ctaqid marka hore inta qalbi khaali ah ula timaadid qur'aanka iyo sunnada daliilka akhriso kadib macnihii qur'aanka iyo sunnada kaaga soo baxo caqiida ka dhigo marka waxaa noqonaydaa qof qur-aanka daba socda iyo sunnada laakiin ahlu sunna waxay dhihi jireen walaa tactaqid fatastadila fatadilla marka ugu horayda caqiida meel ha sii dhigan oo markaas kadib aad daliishato kitaabkii sunnadii oo aad baadiyowdo waana dhammaan ahlulbidaca dalaalka ay ku dhacan waa midaas asalka ugu muhiimsanood risaaladan ka faaidayna waa midaas waxa weya sababaha keena in qur-aanka ay lagu fasiro macaani aan xaq ahayn waa caqiido hore caqiido hore oo qofkaan aaminsan yahay wey markaasuu inta qur-aanka buurjabiyo oo halkaas halkaa qabto uu ku leexina qur-aankiina halkaas uma socda halka u socda ah, uma socdo markaasuu le waa tana aayaddaana tusaydha uu leeya waa caqiidadii faasidka ahaa caqiida faasidaa qur-aan tusaa ma tusayo midda koobaad middaas ixdaahumaa labada jee midkood qowmun waa qoom qoomkaasoo ictiqaduu caqiideeyey macaaniya macaani caqiideeyey uma araaduu waxay dooneen xamla alqur'aani qur-aanka inay xamla alfaadi lqur'aani dheh qur'aanka alfaadiisa inay ku xambaaraan calayhaa cala alcaqiida caqiidadaas amase calayhaa cala almacaani macaanida u celi macaanidaa saxe wahaaniyatu jihada labaada qaladku ka yimaado qowmun waa qoom qoomkoo fasaruu qur'aana qur'aanka ku fasireen bimujaradi maa kii oo kali ah yasuuqu cunanma an yuriidahu inuu u jeedo bikalaamihi hadalkiisa uula jeedo man axad kaana ka mid ahaaday min annaadiqiina dadka ku hadla biluqati alcarabi carabta luqadooda min hayri nadarin asagoon fiirin ila almutakalimi bilqur'aani qur'aanka cidda ku hadashay oo allah wاlmunazli calayhi ka lagu soo dejiyo nabiga ah wاlmukhaadabi bihi dadka lagula hadlo dadkii rasuulka loo soo diray ah waxa weyn qolada labaad waxay awooda qoladii hore micnay awooda saareen oo ah caqiide ay aaminsan yihiin maaha macaanida qur-aanka macno ay ayagu aaminsan yihiin awooda saareen qur-aankao dhanna halkaas inay u leexiyaan ay qoladan labaad macaanida ma fiirinba qur-aanka luqaday awooda saareen waxay awoodooda saarayaan kelimadan qur-aanka ku jirto carabiga ayu macno ay ku aqbali karto luqa carabiya qur-aankay ku fasirayaan waay ka qof horta carab hadduu saas ku hadlo saas inuu ula jeeda ma dhici karta ha bis quraankii ku fasina waxa aayadda macnaheedu waa saas maxaa ile qof carab hadduu ku hadlo sidaa inuu ula jeeda waa dhici kari laheed kelmadda carabigaan macani badan leeda fiiri maayaan waxa weeyaan sabab nusuul fiiri maayaan tafsiiru saxaaba iyo atbaac fiiri maayaan waxa weeyaan laaxiqa aayadda ka dambeeya fiiri maayaan saabiqa ka horeeya fiiri maayaan tarkiibka isi saaran kelmadda carabigana waa isbedeshaa xataa haddii qofka ku hadlaya iyo qofka lagula hadlaa marka la fiiyo wa isbedesha haddeer haddii waa wy waxa weya nin weyno akhyaar ah nin intaa saas u fiiriy yidhi haadaa rujayl fiiri haadaa rujaylun uu yidhi waa cay laakiin wiil yar hadduu inta firiyo yidhaahdo wiil yaro saqiir o yidhahdo haadaa rujaylun waa ammaan waana kelima waaxida ha waa kelima waaxida fiiri hadduu nin akhyaaro odayaho weyn inta fiiriyo yidhahdo haadaa rujaylun waa nin yarow macnaha nin kaamila maahan wey waa cayn laakiin wiil yara saqiiru fiidiy markaasuu haadaa rujayli wallahi waa nin yar waa ammaan waa nin yaro weerhaganidaa ku jirta wey ee waa da yari waana kelima waaxida marka waxaa lagu fahmaa kalaamka waa mukhaadabka qofka lala hadlaa inaad fiirido kan ku hadla inaad fiirido siyaaqa inaad fiirido wixii ka horreeyey inaad fiirido waxa ka dambeya inaad fiirido ee kelimadan carabiga haddaad tidhahda meeshay u jiidataba waa u jiidaa adiga qur-aan waa kala hartay welidaa saas daraaddeed bay yidhahdaan culummadu laysa kullu maa jaasa icraaban jaasa tafsiiran wax kastoo icraab ahaan carabiga ugu bannaan ama qur'aanka icraabkiisa ku bannaan tafsiir ahaan uma bannaan ma ugu bannaan wax kastoo icraabta aqbalaydo oo kelmaddan loo icraabi karo tafsiir ahaan uma wada bannaan ee mararka gobol waxaa saabiqa iyo laaxiqa jasmina aayaddan macnaha loola jeedo oo caddayna in macnahaas loola jeedo oon kan kale loola jeedo ayadoo aayaddu sidaana loo icraabi kara tana loo icraabi karo marka walaysa kullu maa jaasi icraaban jaasi waxa weeye wax kasta oo aayadda icraabkeeda ku bannaan kuma bannaana qur-aanka tafsiir looga dhigo ma ku bannaan waa in la fiiriyo siyaaqa waa in la fiiriyo saabiqa waa in la fiiriyo laaxiqa macnaha waxa ka horreeya saabiqa la kan ka dambeeyana laaxiqa la yidhaha tarkiibkana waa in la fiiriyo axadka ku hadlo allahna waa in la fiiriyo nabiga uu kula hadlayna waa in la fiiriyo mukhaatabu bihiga dadka lagula hadlayna waa in la fiiriyo kelimad qof oday carabiga iskaga hadlay la mid maaha qur-aanka subxaan allah wahaaniyatu qolada oo ayaguna jeedooda hadda u ka yimid qowmun waa qolo fasaruu qur'aana qur'aankiiya waxay ku fasireen bimujaradi maladi kii oo berax le yasuuqu cunama an yuriidahu inuu u oo ay suurtagalta inuu ula jeedo bikalaamihi hadalkiisa man axadkii kaana ka mid ahaaday min annaadiqiina dadka ku hadlaa biluqati alcarab luqada carabiga safkii uun dadkan carabiga ku hadlaa ka mid ah hadduu hadalkan ku hadli lahaa macnihii ay suurtagal ahaa in inuu ula jeedo oo dhan ay ku fasirayaan min hayri nadarin iyadoon kooxdaasu fiirin ilaalmutakalimi kan ku hadlay bihi qur'aanka waa alle wlmunazli calayhim iyo kan lagu soo dejiyey waa nabiga wlmunazli calayh wlmukhaadabi bihi kan lagula hadlay waa dadka mursalo ilayhimka oo loo soo diray falawaluuna qoladii hore oo aqiido inta caqiideeyeen kadib quraanka ku fasiray falawaluuna kuwii horeeyey raacow waxay ilaaliyeen almacnaa macnaha alladii macnaha ra-owhu ay caqiideeyeen ayag macnahaasa ilaashaay macnay caqiideeyeen macnahaasay ilaashanayaan markaasay aayada inay waafaqdo ayay ku dadaalayeen qoladaas waa sidaas min hayri nadarin ayadoon fiirin ilaa maa tastaxiquhu waxa ay mudan tahay alfaad qur'aani quraanka alfaadiisa waxa alfaada qur'aanku mudan fiirin ayay waxay ilaashanayaan waxa weeyaan macnahaas ay min kayri nadarin ayadoon fiirin ilaa maa macnaha tastaxiquhu ay mudan tahay alfaadu qur'aani quraanka min adalaalati tus dalaala dilaala intaba saddexe waa musallafe iyo wal bayaani caddaynta ayagoon fiirin ayagoon taasoo dhan fiirin ayay sidaas yeelayaan oo walaakhiruuna kuwa dambeo luqada carabiga iska fiirsanaa oo wax kasta oo kelimadaanu carabi ahaan u aqbali karto tafsiirka dhigaya walaakhiruuna kuwa dambe aakhiruun raaco waxay iyagu ilaaliyeen mujarada lafdi lafdiga carabiga oo kaliya lafdiga carabiga bisa ilaashanaya iyo wamaa yajuusu wax alla wixii ku banaan cindahum agtooda an yuriida inuu ula jeedo bihi maaga alcarabiyu qofka carabiga carabi hadduu ku hadli lahaa ay bannaan tahay luqahaan in ula jeedo taasay ilaashanayaan min hayri nadarin ayadoon fiirin ilaa maa macnaha yasluxu u suubada lilmutakalimi axadkii qur ku hadlay oo allah lilmutakalimi axadkii ku hadlay bihi qur bihi aa nusqooyinka gobol ku daran iyo wa siyaaqi اlkalaami hadalka qaabka u socdo ayagoon fiirin wa siyaaqi اlkalaami hadalku qaabka u socdo ayagoon fiirin uma haaulaay kuwaan luqada iska fiirsanaya kuwaan luqada iska fiirsanaya uma haaulaai kuwaan kaiira maa in badan yaqladuuna way qaldamaan fi ixtimaali lafdi lafdigan inuu ixtimaali karo aqbali karo lidaalika almacnaa macnahaas ku aqbali karo fi luqati xagga luqada wax badanay ku qaldamaan maxaa yeelay wax kasta oo luqada ku bannaano tafsiir ahaan uma bannaano ah. ee waxyaabaha kelimadan qur-aanku luqada ay kula bannaan tahay qayb ka mid aha tafsiir u ah qayb ka mid ah aa ah, tafsiir u ah marka waxa weya wax badanay ku qaldamaan lafdigan carabiga macnaha waa ixtimaali karaa waa aqbali karaa ay wax badan ku baadiyoobaan qoladaas uma haaulaai kuwaan damboo luqada fiiriyaa kaiira maa in badan yaqladuuna waa qaldamaan fii ixtimaali lafdi lafdiga ixtimaalidiisa iyo aqbalidiisa lidaalika almacnaa macnahaas uu ku aqbalayo fi luqati xagga luqada kamaa yaqladu siday u qaldamaan fii daalika qoladii dambuu haddana ku soo celiyey qoladii hore oo macnaha ilaashayda caqiidada faasidkaa kamaa yaqladu sida ay u qaldamaan fii daalika macnahan lafdigu aqbali karo aladiina kuwa qablahum ka horreeyey labadoodii fiiri bal ilaahay awoodiis ahlu dalaalka shaydaana umacleena marka waa isku soo dhacayaan haddaysan xataa isku madhab ahayn isku dariiqa haddaysan ahayn xataa waa isku soo dhacayaan ahlu dalaalka maxaa yeele shaydaana u wada macalena qolo waxay ilaashanay caqiidada bis caqiiday aaminsan yihiin qur-aanka caqiidadaasay ku fasirayaan markaasay aayaddu macnahay ka hadlaydo waadix ahay ka leexanayaan qolana waxay ilaashanayaan luqo markaasay wax kasta oo luq ahaan aayaddu aqbali kartay macna tafsiirka dhigaya marka qoladii luqadu aayadda waa fasirayaan markaasay leeyihiin aayaddan waxa weeyaan ilaahay markuu leeyahay maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya biyadaya labadayda gacmood axadkan aan ku abuuro aadam ah maxaa kuu diiday ibliis inaad u sujuuddo waxay leeyihin yad luqada carabiga nicmada waa lagu yihaa ha nicmada waa lagu yiraa ay leeyihin markaasay leeyihiin bal yad waxa weeyaan limaa khalaqtu biyadaya ay nicmatii nicmay ku fasiraayeen ama qutray ku fasiraayeen luqadaas iyagu ilaashadaan macnihii caddaa oo yaddana waa ka leexanay waay leeyiin tamba waa aqbali kartaa ila luada aloo kala diiday leey tamba luqada waa aqbali kartaa qoladii horena caqiido faasiday qabaan waxayba qabaan ilaahiyadba maleh fiiri ilaahiyad ma lahay qabaan markay arkaan oo yidhaahdaan aayadda qur-aano ilaah uu yidhi ibliis markuu ilaah la hadlaayey maa manacaka ibliis xaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa qofkan aadam ah oo khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood markay maraayaan ay leeyihiin biyadaya waxaa loola jeedaa nicmada ilaahay biqutratii aloola jeedaa qutrada hadda luqadana waa aqbala ay leeyi ir iyaga macnahay ilaashanaya laakiin luqadiina waa ku aqbali kartaa kelmaddu ir ay leeyi iri labadoodi qutray ku wada fasiraya ama nicma ir labadii madhab waa isku soo dhaceen labadii madhab waa isku soo dhaceen qoladaas hore luqadu waxay aqbali karta iskaga fasirteen ayagu caqiide kale male luqada aqbali kartaa marka waay leeyiin qutra waaye yadda la sheega qoladii kalena awaleyba caqiida u aheyd ilaahay yad male caqiida u aheed markaasay leeyihiin hadday mar haddaysan uusan ilaah yada lahayn aayaddan xaan idhaahna ee qudro aan luqada waa ku aqbali kartaa bis labadoodiiba lafdigan carabi ahaan waa u aqbali karaa ee labadoodii ugu baadiyoobeen soo ma jeedin waana isku soo dhecin ayadoo midna xagga luqada midna ka yimid midna xagga caqiidada ka yimid ah. mid waxaa u diiday inuu aayaddan sugo caqiidadiisa midna waxaa u diiday luqada aqbali kartuu leeyahay mar hadday tanna aqbali karto anugu tanaan iska mar uu leeyahy markaas wuxuu ku yidhi fiiri uma in ahaa uma haaulaai kuwaan oo luqada ilaaliya kaiira maa in badan yaqladuuna waa ku qaldamaan fi ixtimaali lafdi lafdigu inuu aqbali karo lidalika almacna macnahaas inuu ku aqbali karo fi luqati kamaa yaqladu sida lagu qaldamaa fii dalika almacnaa macnahaas lafdigu aqbali karo aladiina kuwii qablahum kuwan ka oo caqiidada ilaashanayay haddana kuwii hore uu haddana mar kale ku laabtay oo caqiidada faasidka ilaashanaya wuxuu yidhi kamaa ana alwaliina sida sida kuwa hore kaiira maa in badan yaqladuna ay ugu qaldamaan fii sixati almacnaa macnaha saxiixnimadiisa aladiina macnaha fasaru ay ku fasireen bihi macnaha alqur'aana qur'aan qolada oo macaanida ilaa shayda marar badan waxay ku qaldamaan macnahan caqiidada ay caqiidaysan yihiin ayaa waxa weeyaan macno faasida marka laba qalad ay ku jiraan aayaddii oy macnaheedi ka leefiyeen oy ku gefeen oo tafsiiraysan lahayn saareen iyo caqiida faasida oy ibaatiyeen oy sugeen labadaas ku gefeen qolada hore laakiin waxaa dhacda ayagu caqiide maba maba diidanaba inuu yad laakiin luqada maadaama arrintan ay aayadda aqbali karto ay iskaga fasirteen way iskaga fasireen i marka marka horena caqiide kale faasida ma qabaan kaliya ayagu daliilkay ku gefeen qolada hore luqada laakiin qoladaan labay ku gefeen waxay ku gafeen horta madluulka waxa ay sugayaan oo caqiidada faasidkaa iyo daliilkii oo ay ku fasireen macno aan saxayn gafay ku jiraan qolada macno qolada luqada ilaa shaygana hal gafay ku jiraan oo waa maxay aayadda ay macnaheed ka leexiyeen ayago caqiide kale ma qabaan markaas wuxuu ku leeyahay kamaa ana alawaliina sida kuwa hore oo caqiidada faasidkaa ilaashanaa kaiira maa in badan yaqladuuna ay ugu gafaan fii sixati lmacnaa macnihii saxiixnimadiisa ay ku gafayaan alladii macnihii fasaruu ay ku fasireen bihi macnaha alqur'aana qur'aan kamaa yaqladu siday ugu gafaan fii daalika macnahaas alaakhiruna kuwa dambe laftirkooda oo kan dambe laftirkiisa luqada ilaashanayay hadduu aayadii yadda ilaahay sheegayo qudro ku fasiray laftirkiisu macnihii waa dhashay isagoon awal aaminsanayn uu ku gafay dana macno cusub sheegay kanle hore laftigiisa markaa ma wuxuu yidhi laakiin labadoodu isku meel ma aha midba uu ka soo galay wuxuu ku yidhi wain kaana haba ahaado nadaru lwaliina kuwa hore oo caqiidada horay haystaan ilaashanaha fiiradoodu asbaqa mid u degdeg badan ilalmacnaa macnaha ayagu macnahaasay u degdegayaan marka koowaadba waxa weeyaan waxay diidayaan ilahay inay yad u sugaan markaasaa durbaba waxa weeye yad meeshay ku arkaan kitaabka alle sunnada waa inay qutro ama nicmo ku fasiraan macnahaasay u degdegay ayaga aragtidoodu wa nadaru aakhiriina kuwa dambaa luqada ishooduna asbaqa waa mid u degdeg badan ila lafdi lafdiga oo lafdigay ayagu waxa wey lafdigan carabihaan ma suurtagal ma yahaa bis oo ku fasiraya walawaliina kuwa hore marka caqiidada gal kuwaasaa siiba shar badan ayaguna mana kala rooneen walawaluuna kuwa hore oo ra'yi muctaqadka faasidkaa ilaashana sinfaani waa laba nuuc laba meesha ay qaladka ka gelayaan waa laba taaratan marmar yaslubuuna waa siibayaan lafda alqur'aani qur-aanka lafdigiisa maa macnihii dalla uu tusay caleyhi korkiisa oo wa uriida bihi loola jeeday qoladan hore oo muctaqadka faasidkaa qabto kadib quraanka aanka tafsiirkiisa ku gafayda mar waxa weeyaan gafkoodu laba dhinac uu ka imaanaa fiiri mar aayaddii quraan aan macnahay sheegayday ayay ka siibayeen aayaddan hadda akrinada ka ilaahi weynaa subxaana watacaala wuxuu yidhi bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood waa waa fidsan yihi ilaahi weynaa wuxuu yidhi wamaa khalaqtu biyadaya maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya raba limaa khalaqtu biyadaya ibliisow maxaa kuu diday inaad u sujuuddo waxa weyan qofkaan labadeeda gacmood aan ku abuuray ilaahi weynaa meelo badan iskugu suga inuu laba yadood leeyahy laakiin labada yadood ma ahan gacmaha makhluuqa wax shabaha ee waa laba sifo alla leeyaho asaga u laaiq ah laba sifo oo allah uu leeyahay oo asaga laaiqo ah weeye soo uma jeedin marka aayadihii tusaayey ayay macnahaas ka siideen fiiri markaasay bal yadaahu markay arkaan waxay leeyihin qudratuhu ama waxay leeyihin nicmatuhu wamaa khalaqtu biyadaya waxay leeyihin qudratuhu ama nicmadiisa way ka siiyeen laba gafay markaas ku jiraan macnaha ay anfinayaan oo yad inuu alla leeyahay ah waa dalaal in la anfiyaa waa gabsan yihi oo aayadda ay qudro ku fasileenna waa ku gabsan yihin aayadda qudro maahan marka laba gooray gabsan yihin fiiri waxaa la mid ah muctasiladii oo kale muctasiladii oo kaleeta la mid ah iyo ibaadiyada khawaarijta ka mid ah. labadaba fiiri aayad qur'aan caqiidataasida hay qabaan aayadda qur-aan macnahay ka saaraya ilaahay diinkuu soo dejiyey waxaa ka ah waxa weeyaan wujuuhun yowmaydin naadira maalinta qiyaamaha wejiyaal ayaa dhalaalaya wejiyaalka ahlu jannaha ilaa rabbihaa naadira rabbigeedayna fiirinaya wejiyaalkaas waana wejiyaalka ahlu jannaha muminiinta galay waa wejiyaalka ahlu jannaha ilaa rabbihaa naadira rabbigeeday fiirinaya qur'aankana u meelo badan uu ku celceliyey axaadiistana mutawaatiray ugu suganta ah, liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ilah wuxuu leeyahy dadka camalkooda wanaajiyey waxay leeyihiin jannadii wanaagga badneed iyo dheeraad dheeraadkaasna nabi maxameda ku fasiray sala allahu alay wasalam xadiiska saxiix muslimka oo yidhi waa ilahay inay arkaan rablcaalamiin inay arkaan saas darteeda caqiidatu ahlisunna waljamaca waxay ka mid tahay waxa weeyaan qofka jannada gala beri qiyaam inuu rablcaalamiin arkayo muctasila ma qabto marka ma qabto caqiidaha waxay qabaan rabbi lama arki karo marka aayaddan waa inay macnahaas ka siibaan marka macnaha ah wejiyaalku rabbiyay fiirinayaan waa inay ka siibaan macnahaas oy macno kale ku fasiraan waxaan soo qaadanaynaa tafsiirkii uu qoray akfash almuctazili akfashkii muctaziliga ahaa ee dhintayba hijriyada marka laba boqol iyo toban iyo shan kitaab la oo uu alifo tafsiira wuxuu yidhi aayaddu fasira markaasuu yidhi yacni alle wuxuu ujeedaa wallahu aclam asagaa garanaye binadari ilallaahi allah la fiiraa waxaa loola jeedaa ey ilaa maa ya'tihi min nicamihi wa risqihi waxaa la fiiraa nimcooyinka ilaahay siina ahlu jannaha waxa la siinaayo barwaaqada iska fiirfiirsanayo aa loola jeeda iiri wujuuhu yowmaydin naadira ilaa rabbihaa naadira mudaafa meesha ka xadfanay leeyihi mudaafa meesha ka xadfano ilaa rabbihaa ilaa nicamihi wa risqi mudaafkaasa meesha ka go-an ay leeyihi halkaasay ka bixinayan wa jaaa rabbuka rabbi markuu yimaado qiyaamahu addoommada kale xukmina wa jaaa amru rabbika ay leeyihi meesha mudaafa ka go-an mudaafa ka go-an ay leeyihi halkaasay ka bixiyo soo ma jeedid maxaana ku kalifay caqiidada faasidkaa ku jirta taasaa ku kalifay halkaasay ka bixiyeen waxaa la mid ah huud ibnu muxakim alibaadi culummadii qarnigii saddexaad asna ahaa ee waxa weeyaan khaarijiga ahaa asna markuu fasiraya ilaa rabbiha naadira wuxuu yidhi tantadiru sawaaba wahiya wujuuhulmuminiin waxay suganaydu wejiyaalkii nadaradii oo fiirada ahayd wuxuu ku fasiray sugashu nadarana waxa weeyaan mar waxaa ka dabamara ilaa sida midaan oo kale fiiri isha lagu fiiriyay noqotaa marna waxa weeyaan toosay u gudubtaa mafcuulka undurunaa naktabis min nuurikum markaasoo kale na sugay noqotaa marna waxay noqotaa bimacnaa tafakur iyo ictibaar waa markay fii ka dambaydo awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati waalardi oo kale marka wax islaba maahan hadday fii ka dambaydo waa tafakur hadday ka dambaydo ilaana waa firin isha lagu fiiriyo haddaysan ka dambayn waxba y mafcuulka toos u qaadatana waa na sugid waa sugid wey tan ilaa a ka dambayda marka weliba ishiina waa loo tiiri oo wax wax fiilaa ilaa laga dhiga waaba nasay ku tahay marka rabbiga isha ku fiilaayan wa waxaas oo cadcad oo saas u cad in caqiidadiia u diiday inay arkaan markaasay yidhahdeen waxay sugay ajarka meelay ajarka u fadhiyaanay leeyi oy ku sugaayeen soo ma marka mar sidaasay yeelayaanoo aayaadkii ay ka siidayaan macnihii ay tusayeen waa arrin khatara marka markaasoo kale laba gefay ku jiraan fiiri gefka koobaad ku jiraan macnihii xaqa ahaa oo aayaddu tusayday oo rabbulcaalamiin in la arkaayaa way diideen waa baail gefka labaaday ku jiraan waxa weeye aayaddiioo daliilkiiya waa qaldeen oo tafsiirkeediii qaldeen aayaddii daliilkiina waa qaldeen macnihii madluulkahayey ayagu ay diidaayeen oy diidayaanna waa ku qaldan yihi macnaha madluulka oy rabaan aayaddaa tusayda inay yidhahdaan waa ku qaldan yihi ilaa waxay anfinayeen aragtidii alle anfinta waa ku qaldan waa madluulka Ah, dliilkana waa ku qaldan yihiin aayadda tafsiirkeeda ku qaldan yihin labadaba waa ku qaldan marka taas waage taaratan mar yaslubuuna way ka siibaan lafd alqur'aana lafdigiisa maa macnihii dalla lafdigu tusay calayhi macnaha korkiisa oo wa uriida bihi loola jeeday macnihii loola jeedo ilahay in la arkaayo waa ka waa ku gabsan yihiin macnahaas ay anfiyeen marka waa ku gabsan yihin waa madluulka aayadda ay macnahan ku fasireenna tafsiirkeeda ku gabsan yihin yadda ay diideen waa ku gafsan yihiin aayadda ay qudro ku fasireen tafsiirkaasna waa ku gafsan yihiin wa taaratan marna yaxmiluunahu waxay ku xambaarayaan aayadda maa macno lam yadulla calayhi uusan qur-aanku tusin walam yurad bihi aan loolana jeedin marna waxa weeyaan aayadda waxay ku fasirayaan macno aysan tusayn aan loolana jeedin oo maxaa ka mid ah ayagoo sidaas ku fasiraya maxaa ka mid ah sharxuna waa idin dhigayaa cusaymiine qaara waxay yidhahdeen annagu iskaga tawasulayna alla qaybkiisa jinniga iyo shayaadiinta haddaanadna xataa ku tawasulayna ah. waxay leeyihin waxaan samaynaynaa waa waaside bayna allaahi wa bayna khalqihi caqiidada saxdaana waxay tahay man jacala baynahu wa bayna allaahi wasaa'ida yadcuuhum wayatawakalu calayhim wayas'aluhum shafaaca faqad kafara ijmaacan caqiidada saxda waa taas Ah, man jacala baynahu wa bayn allaahi wasaaida qofka asaga iyo allah inta udhaxayda wasida yeela waasidu yadcuuhum waa tuga ah, wayatawakalu calayhim ayagu ku tiirsana shiikiyaga warqabuu leeya arig iyo daadiyoobay saadaadkan u sheegnay ah, hebel iyo hebel caruurtii xanuunsan saadaadkan u sheegnay fiiri shiikiya loo yimid ardagii ordaayaa yimid shiik dhibaatadaasaa dhacdo caruurtii xanuunsan saadaadkan u sheegnuu isagaa wax ka qabanay sooma isagaa ah, wax ka qabanay meesha loo xawilay fiiri cidda la tala saartay fiiri soo ma jeedin saadaad waa jamcu sayid ah, dhowr wadaadaa la isku daray soo ma marka waxay caqiidada saxdaah ay tahay ijmaacna ah qof muslimaho caalimaho khilaafay jirin man jacala baynahu wa bayna allah wasaaida yadcuuhum wayatawakalu calayhim wayas'aluhum shafaaca faqad kafara ijmaacan waa gaalooday culamada muslimiinta waa ku ijmacsanyi oo yaa soo raray ijmaacaas ibnu muflixa soo raro furuuca ku soo raray waxaa ka soo raray oo la yaab leh shaaficiyada mutaakhiriintooda ibnu xajar ulhaytamiyaa soo raray ah, oo ku soo raray qawaadic اadil waa ibnu xajar ulhaytami ogow minhaajakan sharxay weeyo tuxfa iska leh qawaadic adilu ku soo naqliyey ibnu muflixuu ka soo naqliyey mana tacaqubin oo hadduusa asagu aaminsanayn wuxuu dhihi lahaa macnuhu sax maaha ee inta soo naqliyuu ka gudbay iiri waa musawad waa gaal marka qofkaas qofka dhahaaya aniga ilaahay bootin uguma tegi karo laakiin hebel oo weli hebel ah ayaan waxa weyan asagaan tuugaa asagaasaa ilaahay ugu xinaa waa dariiqadii mushrikiinta mushrikiintu waxay dhihi jireen markay sanabyaalka caabudayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allah u caabudi mayno wax kale allayna inoo dhaweeyaanaan ka rabna hay dhihi jireen haaulaai shufacaauna cinda allah dan kale kama lihin ayagu wax ma qaban karaan lakiin ilah hartiisa inooga ergeynaya qofka marka hadalkii ku hadla waa iyagii xuunkoodii ah, so uma jeedin marka sidaasay waxay leeyihiin marka waxay rabaan inay sugaan markaas ila qur-aankaaba tusaayo in la samaysto ilah wuxuu inoo yidhaahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaguu ilayhi wasiila war muminiinto rabbi ka baqa oo raadsada wax ilaahay idiin dhoweeye ilaahay toosa u aadinine ay leeyihin ayadda taas u war ilaahay toosa u caabudinine ilahay gooti looguma tegi karee waa inaad shiik kusii dhegtaa aad asaga adigu tuugto shiikuna shiikiisii ha kugu xidho shiikaasna shiikiisi ku xidho kaasna kiisii kale ha ku xidho kaasna kii kale ha ku xidho kaasna xasanubasri ha ku xidho xasanubasrina cali bin abidaalib ha ka soo baxo calina nabiga ha kuu dhiibo nabiguna alle ha kuu dhiibo silsiladayay kaa kala lumin waana laysku dhiiba iyadoo qoran oo labiyo toban halkaasa ka bixin aayaddaanaana tusayba yihahn yaa yuladaan aamanu ittaqu wbtau ilayhi alwasiila wasiil laba macnay ku timaadaa laba macnay wasiila ku timaadaa midka koobaad waxaa la yidhaahdaa macnaha koobaad hiya alatii yutawasalu bihaa ilaa taxsiili lmaqsuudi waa shayga lagu gaaro dantii aad lahayd inaad soo xasilido taas waa wasiila la yidhahdaa hiya alatii yutawasalu bihaa ilaa taxsiili lmaqsuudi macnaha aad danta aad leedahay inaad soo xasilido waxa lagu gaaraa wasiilo la yidhaahdaa taas waa la laysla ogoliya macno kalena wasiilo waa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa wasiilo waxaa la yidhaahdaa jannada meesha ugu sarayda magaceeda wasiilo la yidhahdaa waana calan meesha jannada ugu sarayda waxaa la yidhahdaa wasiilo waana miduu yidhi nabigu sala allahu alay waslam marka la adimo qofka adinka ajiiba ee ilaahay ii weydiiyo yidha ilaahu meeshaas nabiga sii waxa weeyaan qofkaas shafaacadeyda u waajibtay nabigu saasuu yidhi sala allah alay slam saas darteeda marka adinka la addiimo waa anaga dhahayna allahuma rabba hadihi dacwat allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila ilaahu nabi maxamed wasiilada sii gurigaas ugu sarreeya jannada nabigu wuxuu yidhi hal addoona iskale qof kale lama sii doono kaasaan ilahay tarjiiray inaan noqdo anugu laba xataa la siima meeshaas halkaasna wasiila la yidhaha wasiiladu labadaas weeye ayadu marka waxay leeyihiin horta midda hore midda horean inagu taaganna oo ah waxa weeye maa yutawasalu bihi waxa lagu gaadho ilaa taxsiili lmaqsuudi shaygii loo qasdaayey in lasoo xasiliyo annaga waxaan qasdaynaa inaan janno alle de waxaan ku gaaraynaa waddadaan u mari lahaynaa waa saadaadkaas iyo dadka suusuuban aayadduna saasay tusayday maxaa looga jawaaba waxaa looga jawaaba dhegayso ibnu kaiira aayadda tafsiirkeeda ka hadla wuxuu yidhi aayadihii salafkiiu ka soo raray taabiciyaalkii iyo saxaabadii waa soo raray markaas waxaa ka mida ah sidaa qaala qataada qataada waa taabici wuxuu yidhi wasiile maxaa loola jeedaa taqarabuu ugu dhawaada ilayhi ila llaahi biaacati inaad adeecdaan walcamali iyo inaad camal fashaan bimaa yurdiihi waxa ilaahay raalli garaynaya saasaa loola jeeda ilaahay adeeca wuxuu idin ka reebay kahara wuxuu idin amray sameeya daacaadka acmaasha saalixadaaho alla raaliga ka yahayna sameeya macnahaasaa loola jeedaa waa tawxiidka ku dadaala waa salaada waa sekada waa xajka waa jihaadka waa biruwaalidaynka waa alamru bilmacruuf wanahyu can munkar waa daacaadka ilaahay oo dhan waa caruurtaada biilka a siinayda ilahay ugu dhawaanaya taas weeye taas weeye markuu soo raro soo raray aqwaashiina wuxuu yidhi markaas kadib haaulaai aim wuxuu yidhi wa haada ladii qaalahu haaulaai ala'ima laa khilaafa bayna almufasiriina mufasiriinta hal qof qofkuma khilaafin macnahaas in ayado ijmaac weeye in loola jeedo wabtaquu raadiya ilayhi ilallaahi alla xaggiisa alwasiilata wax idin dhoweey in loola jeedo aliimaanu saxiix walcamalu saalix daacaadka ilaahay ku dadaala oo camal saalixoo alla raalli ka yahay sameeya inay tahay ijmaac weeye ijmaaca muslimiinta qofka khilaafaana naaru leey ilaahana u ballan qaaday waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wasaad masiira ilaahay jahannabu u ballan qaaday qofka dariiqa muminiinta khilaafa marka tafsiirka ah wadaad ilaahay kuu xidho samayso waxa weeyaan waa tafsiir khilaafsan tafsiirkii muslimiintu ku ijmaaceen marka aayadaas marka waxa weeyaan markay fasireen wasiiladii waxay ku xambaareen macno aysan ka hadlayn oo ah kufri laba goorba marka waa gabsayi aayadda daliilkii waa ku gafeen ayada oo macnahan ka hadli maydo marka labaadna madluulkay ku gafeen macnaha ay rabaan inay sugaan oo baailkana waa ku gabsay madluulku waa macnaha ay sugayaan daliilkuna waa aayadda aayadda waa ku gafeen waxay ku fasireen waxaysan ka hadlayn madluulka macnaha ay rabaan inay isbaatiyaan waa ku gafeen oo kufriyay ka dhigeen ayada tafsiirkeedii marka waa abaadilu marka wa taaratan marna yaxmiluuna waxay ku xambaarayaan hu qur-aanka calaa maa shay lam yadulla qur-aanku uusan tusayn caleyh korkiisa walam yurad bihi aan loola jeedin wa fii kilaal amrayni labada goorba markii ay aayadda macnaheeda diidaayeen sida yaddi markay diidaayeen oo kale iyo ru'yadii iyo soo qaado wa fii kila alamrayni labada marba qad yakuunu inuu yahaa dhici karta maa qasaduu waxay u qasteen nafyahu inay diidaan sidaas ru'yadii ilaahay la arkaayoo kale sida waxa weeye yaddii alloo kale waxa ay u qasteen inay diidaan oo amase isbaatahu waxa ay u qasteen inay sugaan oo ah ilaahay iyo addoommada wasida in loo dhex mariyo oo minal macnaa macno ah, inuu baadil noqdaa la laba marka wax ay diidayaan in la diidaa waa baail waxa ay sugayaan in la sugaana waa baail taas waa fiiri qad wa fii kilalamrayni labada marba marka ay diidayaan macno xaqoo aayadda sugtay iyo markay aayadda u daliishayaan macno baadila waa laba mar qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa maa shayga qasadu ay u qasteen nafyow inay anfiyaan ow ibaatahu inay sugaan oo min almacnaa macnaha ah baailan inuu baadil noqdaa arkaa midka ay anfinayaan in la anfiyaa baail ila waa xaqa oo sida yad ilaahay in laga anfiyo waa baail ru'yada mu'miniintu ay aakhiro arkayaan alle in laga anfiyo waa baail macnaha ay sugayaanoo ah waasida alle iyo addoommada inaan ilaahay toos loo caabidin ee adugu wadaadkaana ad iskaga xihanto asaga aad ka dhul sugto bal meeshuu ku geeyo laakiin aadan toos ilahay u aadin waa baail iyaduna waa baail iyaduna fa yakuunu iyo wlmadluuli macnaha ay ku tafsiiriyeen labadaba waa noqona nafyi in ilaahay yad loo diidaa waa madluulkii waa baai waa gaf aayaddan qur-aanoo ilaa rabbiha naadira in lagu fasiro sugin ama macna fiirin nimco la firaayana waa gaf marka aayadda daliilkana waa ku gafeen macnaha ay rabaan inay diidaanna waa ku gafeen marka ay aayadda u daliishahay macno baaila sida wasiilada oo kalena waxa weya aayadda waa ku gafeeno oo macna aysan ahaynay u leexiyeen macnaha ay usubi sugi rabaanna waa baatilo waa ku gafsan yihin oo ilaahay iyo addoommada waasido u dhaxayda ma jirto ilaa bitabliiqi lisaan nabiyaalku waa waasito addoommada iyo alla udhaxayda meesha uga dhexeeyaana maaha nabiga inaad caabudo isaga uu allah kugu saas kugu xidho ee waxa weya waa inuu diinka kusoo gaarsiiyo halkaas waasido ka yihi bs ah nabiyaalka culummada dhaxashayna waxa weeyaan waxay waaside ka yihiin inay dadka diinta soo gaarsiiyaan oy xaqa u sheegaan bis laakiin ayaga in la caabudo lagu tawasulo ilaahay saas kugu xidhaan maya taas waa dariiqadii kufaarta waqad yakuunu inuu ahaadaan la arkaa xaqan xaq dhici karta aayaddii inay qalad ku fasiraan laakiin macnaha ay sugayaan uu xaq waqad yakuunu inuu ahaadaan la arkaa macnihii xaqan fayakuunu khadahum gefkoodu wuxuu noqonaa fi daliili fii tafsiiri daliil daliilka fasiridiisa laa filmadluuli macnaha ay sugeen maaha waxaa dhici karta aayaddii inay fasiraan oo macno aysan ka hadlayn aayaddu laakiin macnahaan u xaq ah ay ku fasiraan macnuhu waa xaq laakiin aayaddu ka hadlime maalan qur-aanka laa ilaha illa allahu yaa ka buuxida waa kelimatu tawxiid taasay rabaan inay fasiraan qaara waxay ku fasireen laa ilaaha la khaaliqa ila allah laa ilaha ila اllah qaarna waxay ku fasireen laa ilaaha ila اllah laa xaakima ila اllah qola waxay ku fasireen laa ilaha ila اllah laa daara walaa naafica ila اllah qola waxay ku fasireen laa ilaha ila اllah laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah afar macno fiiri oo kala duwan ahlu sunnaha khilaafsan wey ahlu sunna waljamaacana waxay ku fasireen laa ilaaha mid la caabudo xaqun xaq maahan ila allahu alle maahan oo ilaah waa ficaal oo bimacnaa mafcuul ah sida libaas bimacnaa malbuus firaash mafruush kitaab maktuub ilaah macbuud wey ilaah alihaya lahu ilaahan bimacnaa macbuud wey laa ilaaha mid la caabudo xaqun xaq maahan ila allahu alla maahan wix alla waxaan allah hayn oo la caabudo gardaraa lagu caabudo ma ahan aayad tawxiidka macnihiisu laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro ila allahu alla maahan qofka saas yidhaha waa min akdab innaas dadkao dhan qofkaasa u been badan dhulka korkiisa laga soo heli maa qofka ku fasira laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane qofka ku fasira adduunka korkiisa qof ka been badan lagama soo heli karo ilaa fiili muxuu adduunka korkiisa lagama helo wax la caabudoon allahayn ma ruma wax alla wax adduunka ku nool yahuud iyo nasaara ma allay caabudaan subxaan allah meeqaa joogta alla la caabudo ma nabciisaan la caabudin waa la caabudaa ma hooyadiisaan la caabudin ma cusayraan ma timahaan la caabudin ma dhagxaanaan la caabudin ma lodaan la caabudin ma dabkaan la caabudin meeqaa la caabudaa yaa tiri kara ma awliyadaan la caabudin ma malaa'igtaan la caabudin qur-aankaaba sheegay intaad caabudaan lama tiri karo marka wax la caabudaa ma jira alla aan ahayn waa baail weliba waxa ugu baail hal qofaa dhihi kara qofkii ibnu carabi madhabkiisii qaba ibnu carabi wuxuu qabay ilaah iyo makhluuq maba kala jiraan waa isku mid dhagaxaan haddaa caabudo isagaaba alla kalaas maxaa yeele wax dhan waa isdhex gala inuu qaba isagu saas darteeda fircoon markuu lahaa wuxuu leeyahay ana rabukum laclaa fircoon markuu yidhi rumu sheegay ala rabbi waa yahay ila isku dhex jiraan marka qofkii madhabkaas qaatay kufriga hadda warkiis waa cadi waa dhihi karaa waana ku fasiri karaa laa ilaaha mid la caabudaaba ma jiro ila allah alla mahan dadka o dhan alla caabuda waa dhihi karaa laakiin qofkii muslim ah ee kelimadan fasira waa inuu yidhaha laa ilaaha mid la caabudo bixaqin lagu caabudaa ma jiro ila allah alla mahan bxaqin ku tacalluji ama waxaad tidhahdaa laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaqba maahan ila allahu alle maahan wixii la caabudaa xaq maahan haddaysan alla ahayn wixii la caabudoon alla ahayno xaq maaha cibaadana xaq male saas kelimadaasay waxay ku fasireen fiiri laa khaaliqa ila allah ma kelimadaas in saas lagu fasiro laa khaaliqa ila allah in lagu fasiro qofka ku fasiray waa gafsayi tafsiirkeediina maa laakiin macnaha uu sheegayo ah axad wax abuuraa ma jiro alla maan macno xaqa wey alaa lahu lkhalqu wاlamr war ilaah keligiisaa wax abuura aayad kalaa sheegayda fiiri marka waa gebsan yaha lakin halkuu ku gebsan yahy daliilkuu ku gebsan yahy laakiin madluulka macnaha uu sugayo kuma gebsana waxaa la leeyahay laa ilaaha ila allahu ka leexo ha ku cayaarin macnaheedu saatan maahane macno kale ka hadlaydaahe ilaah keligiis inuu wax abuura meelo kalaa sheegayo allahu khaaliqu kuli shayin aayado badanaa jira aayado kalaa jira wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna iyo allah khaaliqu kuli shayin iyo aayado kalaa jira alaleey qofka yidha laa daara walaa naafica ila lah ku fasira laa ilaha illa lah waa leedahay ilahay uga cabso been ayaad ka sheegtay laa ilaha illa lah macnaheedu ma ahan laakiin cid wax dhibta iyo cid wax nacfidaa wax nacfi kartaa ma jirto allah waa macno xaqa macnahaas laakiin adilo kala sheegayda wain yumsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu marka aayado kaloo tiro badanaa sheegaya qofka dhahaya laa qaadira cala اlاkhtiraac ila اllah kadalika sidoo kalea laleeyahy calaa kuli xaal qofkaasu dhammaan dadkaas laa xaakima ila اllah kan dhahaya waxaa la leeyahay macnahaad sheegayda waa sax xukunka allah iskale in alxukmu ila lilah ayad kalea sheegayda laakiin laa ilaha illa macnaheeda maha maxaa dhacay laa ilaha ila اllahu alkitaab wالsuna wa tafsir اslf waxay isku waafaqeen in macnaheedu yahay laa macbuda bxaqin ila اllah amase laa macbuda xaqun ila اllah saasay isku waafaqeen qur-aanka fiiri waxa way dhammaan wuxuu sheegayaa ilaah kaliya caabuda inay tahay laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah rususha lala soo diray maxay rusushu dhihi jireen walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula an icbudullaha wajtanibu daaquut ilaahay caabuda wax alla waxaa ka sokeeya la caabuda iska daaya laa ilaha illah macneed waa intaas waa intaas wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illaa ana facbuduuni aniga ka kaleeya caabuda so uma jeedin laa ilaha illa macneed waa saas mideeda kale fiiri xadiidkii bukhaari muslim mucaad ibnu jabal markuu nabigu sala allahu alay waslam yamaan u diray muxuu ku yidhi falyakun awalu maa tadcum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah muxuu riwaayadaha gabal waxay leedahay cibaadatlah falyakun awalu maa tadcum ilayhi cibaadat llah waxa ugu horeeya ugu yeerayda alla kaliya caabuda ha noqoto riwaayadna waxay leedahay ilaa an yuwaxidullah allah inay cibaadada u kala yeelaan ha noqoto saasay u fasiray riwaayadaha ibnu jariir dabari fii suurati alkaafir aayadda lixdan iyo shanaad sidaas le laa macbuda bixaqina lagu fasira le saasuu ku fasira cid cibaado mudan oo xaq uluh ma jirto waa ibnu jariir dabari ka fiiri suurat lkaafir aayadda lixdan iyo shanaad marka waxa weya laa ilaaha ila allahu macniheed waa saas qofka marka ku fasira macaanidan kale waxaa la leeya waad gebsantao daliilkaad ku gebsantahay laakiin madluulka macnaha aad sheegayda waa xaq so uma jeedin marka halkaa iska je wallah subxana wa taala sal allah alaa nabiyina muxamed